هذا كان محل معكي سواه باب التيمم في هذا كان محل معكي سواه أما في هذا كان باب التيمم في باب سواه وانت باب سواه يمين يمين باب سواه kuwa qawlinkiina dhaqan la qada xageegii hadii loo qabto oo loo fiiriyo amase luqatansi luqasi luqada fiigeedii halkihaaya tanwiin waaye iyo halkihaaya waxawaaye tanwiin waaye iyo halkihaaya maaha tanwiinki waxawaaye yani masuuda minid alfaafidi halkihaaya baabi hmm. qayamuun باب التيمم علمك الباب فيه هذا كان حلي مع الكيف لسان هذا محله هي لغة القصد الله يقال عن إبراهام تيممت فلانا تيممت وحال قصد فلانا هدوء عن الغزل ويممته وأغزل وتأممته وأغزل وأممته معنى كل وقت هلا waxaa kamida ah, inaa eh, yani luqa luqada xaggeed qofki as yahay ilaaha qoolkiisii askuri walaa tayamamii aw xusina aw khabiisa ka xun minhu min almaali maalka xaggiisii oo tuntifuuna adbixisayn asadaqiisiin waxaad ka daqiisiisiin waxaad maalkiina xaggii waxaad ka sadaqiisiisiin ka xunha xusina qolkiisa oo daliil ah asiri famaa ajri idaa lamtu ardan famaa ajri ma ogi idaa lamtu haddaan qasdee ardan aan qasdee uriidu khayra khayr aan doonaayo xaal aan doonaayo adigu maa yaliini ka isoo qiyo ayna adeegaadaan mooyo al khayru lagi ana astagii khayrki ana jiriyahayo maa la kulmaa amase ama shar lagi yartagiini ama safki ana jiriyeyse maa la kulmaa saabadkayami fahiya minka luqat lcarab hadalka carbeed kisasoomiwaayo qasi adeegaa fahiya minka fulanasadasasoomiwaayo haddana fahiya minka wuxuu kusugnaaday kitaabka ilaahay waa kusugnaaday sunada nabigana waa kusugnaaday ijmaac ummana waa kusugnaaday maxaa lisku haayaa dadka waaye kii yani qoynkiisii la bedeli waayo orisa laga yeelay tardiila waayo waxaa saas a ku aaday tayamun imadan maxamedka markiisii ay dadii la jiro ayaa umadan umadan waa la siiyey saas loo sheegi asla رمضان أن محمد فرسول على أزواجه وأنها أزواجه إلى فهو لا مجرى ويسيد أمل أمعة أو لونات المجرى محمد عن رسول الله رسول الله حديث على الوري معناها على الوري وأجمعوا يعني هذا السنة أنت تبعي معناها ساوى macnaha aayadda oo ku timid qur'aanka waxaa kuhimid ilaahay akeeyey tayamumkii xadiskii xadadka oo kiyab in laga tayamuma jaa-is waa xukunkiisii jawaaz waaye usiib maaho jaa-is waaye xugnaas leehaa xukunkiis jawaaz waaye ilaahay qulkii xadadkii asbarka ahaay iyo asbarka waa luu qiyaastay waa madaba in laga tayamumaa jaa-is maxaa ilaahi ruxuusa ilaahay daliil ah in kuntum mardaa kuofuka hadaad tihiin ow amase calaa safarin musaafir ad tihiin oo jaa axadabikum alakaaiti oo laamatum nisaa falam tajiduu maan biyaadin fatayamamuu uxusta saciidan caro caladaasoo tayiban oo daahir ah daahira uxusta ilaahi asbar wadamaana ilayatamam asbarkina sidiy asbar maxaa waaye janaabadi xeegki calaa kuli xaal ayadan tafsiirkeedii maalinqudi wuduuha baabti ay kusoo hormaray baciidan baciidan in waxay kutusaan xalaala din waa daahir abaarsana waxawaay koo daahir ah o xadiidkii camaar bin yaasir aa ah, u daliil ah xeelkii iyo janaabadii iyo asbarka ahaa nifaaskii laga tayamumo siigana banaan loo tayamo banaan waaa siri camaar bin yaasir ajnabtu yaa rasuul allah ilahi adoonkiisiyo ajnabtu waa daliileysa kama cabtu cabdirasuul ama afki la isrifrigay turaabi turaabki carabiya yani gacanti aan kurifrigay markaas dalika waas waxaan u sheegay nabiga sala allahu alayhi wasalama faqaala sala allahu alayhi wasalam inamaa yasiika hakadaa kaana saasiya wadaraqat yadayhi nabiga cala alardi wamasaxa wajahu wajiis masaxay wakasiina nabiga gacmood maxaa yeelay bahaara waaye oo xajad laga dhaaraha ahaayo maxaas yani waktiilka noqday bahaaradii guusigii weysigii a waktiilka noqday abadelay abadelay yani tayumin siweysi oo kale waaye tijaarku haddii tijaarku tayumin bedelka malaq ahaayo madaxtakidkii nijaasu waxay u baahan tahay duulna u tahay sidii bahaaro waaye yani nijaas looma amraa siwada maal nijaas iska laga dhiyo kalaya yatayamamu waa gada gadheysa almuxdifu ki xadaska qaway ki xadasa iwajibu ki janaabada lahaay biasbaabin asbaab yaalo lasiga lagadheysa axaduhaa axad asbaabi asbaabta midteeda waxawaa saqdilmaai biy waajiwaay waxaa insha allah barinaasi fiican ka fakireynaayo maanta saa faqday maaha fain talaqana musaafira musaafirka haddaan yaqiinsado faqdana faqday maayo tayamama wajiba gabaysaha bilaa dalabin jirif la-aan fain tawahama hadduu wahmeego dalabahu waa dalbaa min raxlihi aqalkiisasa dalbaa في ست طلبا ورفقته رفيق هذه الأربعة ونظر واسيسية حوالي جاربيسي جهولت واسيريا إن كان أجازيا بالمستوين بأرض أرض السيد في أرض مستوين أصلا ويحتاج هذا بعض إلى تردد ونقص هذا بعض فقد دوان على قدر مدره نظر الإتيسي في جاريسي قدر سيديه وكل شيء وأنا نجي فقسلوا الدين دخلها تصعها وجرها يعني يسمى يعني كثير من دور أصع لأنما يجي فقسلوا إيه تيمم وجب جبيسا وجدودي يعني حوقت لم تسأل بين علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا ربي نسر الله طاعته وعين يا كريم bab tayamumi haya kani bab tayamum tayamumka baabkiyo tayamumka maqaasi dahaara dahaarada waxyaabaha looga qasdayo qoobkoodii qoobkii ugu dambeeyey waayo qoobkii ugu dambeeyey maqaasida dahaara afara ahaaba soo sheegay qoobkii ugu dambeeyey waayo weysigidaasay ogaani macnaha insaanka hadday weysiisto hadday weysiisto hadii waxaa ku taagan tahay markaasi maqsuudka laheli maqsad waa ku joogtaa maqsad aad ka joogtaa macnaha marka korkiisaad ku taagan tahay waxaa kuu heli mar hadii weekigiisa cibaadadii cusub kalahayd hakuu baaqay ahaa maqsad kalemaad oo uu weyn sacaarada maqaasi joogiyey haweesku haweesku weysana waa suurgaliisa masjidka saddexaad waxau ahaa izaalat nijaasa nijaasa lajiibiya marka haddii nijaaso yani lasuub oo la zuuliyo macnaha maradii oo nijaasa laga dhaqo maradii laga dhaqay wacdaha noqotay waxliidukhaa sajaabideedii laga dhaqo wacdaha noqotay waxliidukhaa dhahri oo dhaqay daahiriye walbishaa dardinkii oo nijaasa lahaa hadii la duuliyo waa libisahaa tafsigii maqsad waayo izaalat nijaasa waa maqsad maxaa yeele marki iyo dhamaadan cibaadada waa ku dhimaaciya waa kortaagan tahay inaa sii bisis inta marka tayamumka tahaarada waxyaabaha lagu qasdaayo uu kamid yahay kلاas hada ku jiraado kلاas hada ku jiraado marka taymiga maxaasnahadkuusi ruksa waayo culimada isku khilaafsan ruksa waayo ziima waayo bacd الculamaa tafsiilay gudiyey bacd الculamaa yani waxay iska leeyihin caziim waayo so tafsiilka soo gudiyey waa fiican ama ruksa ma aha dabaasaas qabaan casiima waaye taasa biyaha maqsad waaye khilaafka waxa waaye casiimada ama rafsada waaye marka kainimaasaan sheegnay luqadiisi waa ka warnay ilaahaas lihaa luqaas lihaa asalaas lihaa qur-aanka dhexdiisa asalka lihaa yani sanada dhexdeedina ay ku sugnaatay asalkiisii aslaas ilayha nabiga axaadiisii ayaa ku tumin axaadiisaasay nideen haddana arkaanaas leehaa raajigaa leehaa mabtulaabay leehaa mafniinaabay leehaa makruhaadna waa leehaa intaas asbaabna waa leehaa asbaab waa leehaa marka asaasani laqaday xageedii horan usoo walan hadana wasficil winaa macnaha tayamumtu fulahati lihidaa tayamum waxaa laleeyahay tayamumtu fulanin qasadtu hida tayamamtuhu taamamtuhu amamtuhu kulood macnihi isku mid waayo kulli waa loo wadaa maxaa yeele kitaabka intaan waxaan usoo jeedi waayaa تمهيد ahaan usaynay dhig ahaan maslaxaada waay hadii kala khilaaf macaanahaayo ana cusbay kalina aniga saaxa ahaan macalinkoo adkooda qabta kimaayey daaqaan waalidkan sheekh maxamed muxudiin kitaabkiisa macnaha marmar usaa kasarin jiray ageyn jiray hawaastii lakin cusla adabtooda xilbo waxay albalan aaskiga yani ubadnaa arkaay oo hijigaasa la tuuri jiray waxyaalihii ala geeyey sunaas an yara ahaayeen markaasi abrisjaaciga qur-aanka kutubi ka baxay kitaabka ahrihaaye akansiyaa absay geeyey abseen soo qahan waxay ahayn walaala isjeclaan zaaid isjecla akansiyaa zeyn ama saani waxaa fatwaa buuxda ilaa waxaa la fadhiya ilaaso banaanka walasoboodi meed oo dadkadaan wel walaala soo baxo xadintaas aditaabka lagala anigu waxaan la fadhiisi degaan horta duqa afkaan raaca laakin kaasi kii ana bici sakin riwaayadka bacdi sheekh maxamed kitaab weyn ma inaga maxaa yeelay sheekha macduuri riga ayuu akhriyay tacliimooyinka xamed iyo tahdiil iyo istidlali iyo الحجاج هذه الشاشة تاخذ هاي الشاشة تسمع مسألة الله دور او كتابة او سؤال اساسية عن نفسه رجل عن غيره السؤال في حجين بالله تعمل هذا ninka bilaawad yahay oo zaadka la helaa ku jira ama akaan faqdiga ku jira hadi waxaa arrintan oo sheegayaa waxyaalaha badan lagu sheegaayo dalawaati oo bilaawi ah waxay yihiin maxaa maxala dadkala bas balawada kale ma ee haddii hadda ay fartaan oo ufiican yihiin iska bilaawi yihiin maskaxdoodana afdal aada way fiican yihiin marka sheekha allah u naxariistay radi allahu taala canhu saana tahay waxaa siin jira badan marka laqor xaggoodii intaan waayo wasafteed hmm. ilaahay qolkiisli wa daliil ah waxaa ilaah yiri laa taymi markaad wax sadaqada baxsayeysiin maxaa ilaah yiri laa taymilu khabiisa tayminka lagu qabaysiiyey qur-aankan waa kamid maxaa ilaah yiri markaad sadaqada dhiibeysiin laa tayamamu khabiisa si maalkiisi xun aan waxasdina macnaheeda ومن المال من من المال تنفقون حال أتصدقوا في الدين وهذا قول الساعة وأتصدقوا في السلامات ولا تسوي فرعي في في ذلك مركا ولما بدأوا وحال يعني إسرائيل حين في waxaa intaas la yidhi aksar culamaa badiga culamada badigoodii waxay leeyihiin waxaa la fardi yeelay sanadii laxaad oo hijra amig ahaa sanadii lixaad oo hijra laga joogay nabiga marka madiina ahaa madiina ayuu fardi yeelay wasoo madiina lix sanad oo haajiri oo wax laga joogo ala fardi yeelay sii waxay leeyihiin yani culamada kale barkood waxay leeyihin waxaa la fardi yeelay sanadii afaraad oo hijrada laga joogay ilkala waxaa slaasan la xoog badiyey kulmada xoogay ilkan ay leeyihiin ah saxiix ah waxay leeyihiin waxaa la fardiyeeli sanadiy sanaad oo magaciisii laga jeeyo hijrada ili waaweyn muqabariina oo muctadiina oo warkooda la sadiyo waxay leeyihiin hoolkan dambe oo sanadii sanaada la fardiyeeli isagaa saxiix ah marka waxaa la yidhaahaa yani afarka jamhuur fuqahaa fuqahada badigood waa la iyo aqalin waa la yihaha jamhuur fuqahaa aqalin akfarin waa la yihaha walimumkala kayranin waayrihi azima waa amar sawaadixse isqaatu qadaa macnihi ala wadaa bacd culamaa tafsiilay geliyiin waxay leeyihiin markii biyo waaysi ahaan biyo waaysi ahaan hadii oo biyo la waaysi oo biyo la waayo ajrigiisa la tayamumaayo oo la tayamumaayo aziima waayo tafsiilkaas si amalke hadii liaji fakdilmaai ahaan loo tayamumaayo tayamumka hadii yani kuu qabto inaa biyogaasi daraadeedi aziima waayo amase rugta waayo hadii oo yani ujri ujur daraadkiisa dubkii haayo haantiisii hadii loo tayamumaayo dadka kuwahii daraadiisii daawaca ah kuu yaalaa boodaa ah kuwa taalaa biyaa yani hadii la gaadsiiyo boobta waa zaa-idaysaa amase waa daahaysaa amase yani yani korkaadaa yani xumaha saa daraadeed adilozeyga gabeysa aayo waxaa layahaa rabtaa layihaha marka akar alculamaa waxaa la waxaan imaam xarameyn imaam xarameyn sunan ghazaali hadii laga bixiyo wxii kasoo heray inka kasoo heray min kazaali inayna xaramayn waxaan ahayn waxaa la yidhaahaa asfarin aa layihaha siga asfarin ah intaa lamadaan qaaf waaweyn waxaan ahayn asfarin aa layidhaaha waxaawataar isdhawaayo waxaa laisqalaafi yani tayamumkii lamadaan qool isdhawaayo cazim yaquul waasiyaar isdhawaayo in waxaa la aziima waayo tayamumka lamadaan qool culma iskhilaaفeen alى anhu rasul o cazimat inaas yani oo cazmi as yahay oo cazmi as yahayaa yani waxaa goostay sheekh abu xaamid aa goostay abu xaamid waxaa goostay saas o-aanka abu xaamid yani hadda rabka macnaheed maxaa waay wagti waaa liraa qadahi oo la riday alra isqaat lqadaaci alraqada oo la riday ugu lasoofriday ugu adkaa oo lasoofriday waaye warkii wacaas ahaa dukoonka camal oo loo keenaayo safarka lagu keenaayo yani oo la afuraa safarka la afuraayo safarka yani hadii safarka afuraysid salaada lagagaawaayo maxay ahayn afar afar ahayn lamalama laga riyaa asal maa afar afar culaasa lagu tiriyo aziima ah وala alada dhihi lama lama iskaas hada alardi alxulki jirisidiisa alaridi siradigahay alardi hadda fardi iyo maxaa dhahdi caziimadi iyo kalimadi waan soojeedi haddii la faqdinna facaziimada haddii la cudri zabta waay macnasa waay khilaafka yani waa igraaraas leha maxaa waay khilaafka faa'iidadiisi lo ninka safarii macsiya oo uga degabeysto ninkii musaafirka ahay safarkiis safar macsiya haduus ahay oo caasi aku ahaay uga dambeysay fakd lmaai safarki caasiga safarkiis ku caasi ninki waxaa ku baxay naas masafrinta samh bayka ku baxay daraadeedii ima kuwaala baxay ama dhibasad soo dhaco ooftigeedi masuubiyo sisa masuubiyaas u baxay ama dadnasidaas u baxay waxyaabahaas kulisa ballamacsiyaa la ihaaha bacdulmiikaa la waayo tasarkii hadduu ku caasiini saas caasi yahay haddaa milaagta waayo farqi wuxuu udhaxeeya risada iyo magaciisi iyo casiimada waa kana haddaa milaagta waayo diinta weli haddaan raacno haddaan raacno wajaba alqadaau qada waajib maxaa yeelay sababtiisa kale maasiyaad ahay dadkana maxaa yeelay ninka caasiga ah dadka malahaanin dadko malahaanin maxaa yeelay sayida cumar xadiiskiisa weli aasliha alaa ina allaha tabaaraka watacaala tasadaqa calaykum bisadaqatin alaa taqbaluha ogolaada ilahay sadaqaas sadaqaysi warqayaalkan waayo dadka sharciya la yihaaha wardadihii ilaa waad iska waagaareysa hgii la cunaayo hadii baktiga la cunaayo hadii aad musaafirtid oo daahatid ama beledka daahatid wax kala adwaatid baktigaa ku banaana ilaa inti yani maliis qur-aankaas masheeg jafti xusanti hayaa marti raadiga gaajaayahay la afuraayo waxyaalahaas kuligaa badan yihiin oo rasulaahi sharciya la yihaaha insha allah si jamic sani oga mabduub ah labaad inta be waan sheegi doonaayo oo marka ninkaa bidcaasinima oo ku baxayso bakiisi safar caasi asiyaha ah, as ahaaday safar macsiyaa layiraa wisaanka rufto makuubaha rufta ma lahaan maxaa yeelay liana rufsata liana macsiyata waasimaadu bia rufsata waasimaadu bilmacsiya ah, layiraa rufta malixariiriye macsiya malixariiriye hadaaniga caziima waaye kala yani masaa qaba lahaanin maqadanha asi as ahayn aslki safar macsi ashay safar dhaaca asyahay safar mubaax asyahay oo yani salaadi tayamum aski dibki maqadeehaayo maqadeehaayo jiwaadki dibki maqadeehaayo maqadeehaayo marka culimada waxay kulmeen dhamaantoodii yani fiican oo hayni maaha waxaa sabaynta cunugana ay kusulmaanta waama muxasin u yahay sii weysaga camal maaha waa kabedel u yahay tacabudi waasba ilahna waa dansaga qolankiisii weysa markii raabna baaka waaye baaka waaye hadii liraa weysaga yani baaka ajrigeeda loojiday hada tayanima bedel tayanima maaha maxaa yeelay idiyo kafalhaadba bor waa boorka carboode waa kahorihiisa asi yani naaasa maaha inkiis marka weykooda iyo taamul batacabud waay tacabud waay tacabud ahaan waaye adilaa maqsad waayo oo caziima waayo ama yani markaasay maxasahaaya ninkaas oo udugtii yani tayamumka dugti daraadii maqaday ahaayo diiwaanka udugti oo diiwaanki daraadeed uu dugti maqaday ahaayo marka ijmaac culamaa waxaa ku dhacay xaasiga wijiga iyo lamada gacan aa ku dhacay haddii xadafka akbar as aba ahaado xadafka xadafka haddii akbar ba ahaado ninki janaab baa ku dhacday oo daadiisee ankalis biyaa kuwaayey isugudhugudhayso as waaye waxaa waaye markaasi inaa magaciisii jawaabadaasi maxay ahaa jirtay inay haweenkaas ahay bedalkeeda maxaa yiri xadis asgara ismay jigeey baabkii waa keeni doona yani xadis akbarna sidii leeyahay janaabaa ku dhacday naaftiya caadaka go-ay laftiyaas ahay yani dhibasaasiya go-ay يعني خلاص كل دي وأطعم ما أطعم ولا أمها مرجع أصلك أطعمك أصل أه قرآنك حديثك لما أصل إيه إجماع أصل هذه الرواية وقرآنك وهنا بعد حديثك كذا بعد يعني إجماع إجماع هو في فيه أو أصلها إلى غير فيه أو أصلها wain kuntum mardaa haddaad soobaka ad tihiin calaa safari masaajid adtihiin kii gaaro ilaahay qoolkiisii فتيمموا غزا بدغ بيت صعيدا عرق غزا عربات طيبا ظاهر اه عادتهما اما احاديث يعني اتكلم ونوي inuu intiisii kamid uh, ah axaadiis badanha maxaasi rujucilaa waalamaa anaga alarda caraba waxaana kulha dhamaantoodii masjidan aan walayeelin uh, bakusikanu kusikanu aan walayeelin uh, ayu makaan oo mayanisi waxay ku jirtaa xadiisi xadiisi hamsan yani qabla yani lam axadin min qabli lam axadin min qabli xadiiska waa dheeri yahay saasa u asal ahaa santii saas u ahayd inka gooniyan aad umudaan mudaan ilahay ziyaadaday saabteed ad ziyaadayo maxaa layaga magudan laale umadan yahay hawaajibki meel kaniisa aan ahayn oo magaciisii aan ahayn oo beeca aan ahayn beeca iyo masaajid iyo kabi jireen iyo kaniisa ay kabi jireene meel ahayn isku kasay oo masala meel kasta oo salaada yani noo soo waktigeed noo galo aan joogba kutukaynaa ولو محل سناب عاد ينتهي فلا تكون أنت مقاتل وكتكون ما يهاك قالوا تكاهي أنت وآية أنت حديثك أو دليلة وإماتنا وتربطها على من الأرض وأرض وعنه والعيال كلها ضمان تود مثلك وتربطها على غيرنا من يرانك وحلقها الساعة وليه وحلقها الساعة afkaan sano oo la yeelay afgabagabeysihiino waxaa la yidhi nooiisida waxaa la arki niman afarka dukaan jooga